soo dembeeyey abu hureyra radi allahu tacaala canhu ardaa waxaanu halkan ka guda gelaynaa xadiid kale oo isla min axaadiidi abu hureyra ah wa can muxamed bni siriin can abi hurayrata radi allahu tacaala canhu qaal laqad ra'aytunii wainii laakhiru fima bayna mimbar rasuuli اllahi salى اllahu alayh walih wasalam ila xujrati caaisha radi allahu tacaala canha maghshiya calaya abu hureyre radi allahu tacaala canhu ardaa ayaa ka sheekaynaya noloshiisii iyo siduu ahaa xaaladiisa dhibkii uu qabay gaajadii iyo rafaadkii uu ku noolaa waagii nebiga salawaatu اllah wasalaamu calayh wuxuu yidhi abu hurayra laqad ra'aytunii waxaa isoo soo maray oon arkay wa innii la akhiru anigoo dhacaya fii maa bayna inta u dhaxaysa mimbari rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam ilaa xujrati caaisha qolka caaisha waa meesha hadda qabriga nebigu yahay salawaatu ullahi wasalaamu calayh mimbarkuna waa meesha hadda mimbarka uu yahay inta u dhaxaysa ayaan ku dhacayay waa rawdadii weeyaan inta rawdada loo yaqaano weeyaan halkaasaan ku dhacayay buu yidhi oo muxuu u dhacayay maqshiyan calaya anoo miyar doorsoon fayajii'u waa imanayey aljaa'i mid yimaadaa ii imanayay fayadacu rijlahu fii calaa cunuqii waxaa loo malaynayaa qofka hadduu suuxo ama si yahay in jin ku dhacay ama wax uun ay ku dhaceen oo xanuunsan yahay fayadacu waa dhigayay rijlahu lugtiisa laga yaabaa calaa cunuqi madax qoortayda agteeda wa yaraa wuxuuna moodayaa annii majnuunun inaan waallahay wuxuu ii arkayaa inaan waallahay oo kale xanuunkaa waallida inaan qabo wamaa biya min junuunin wax waalli ana ma qabo maa biya wax dhib ahoo aanan ahayn ma qabo ila aljuucu gaajo mooye maa biya xaggayga ma ahaanin oo ma qabo ila aljuucu gaajo mooye wax kale ima hayaan waxaan la suuxayo ee la miyir doorsoomayo waaba gaajaba wax kale ima hayso rawaahu lbukhaariyu wa can caaishata radi allahu tacaala canha qaalad waxay tidhi tuwafiya rasuulu اllahi salى اllahu alayh waalih wasalam waa la oofsaday nebiga salawaatu اllahi wasalaamu calayh iyadoo oo marhuunatun cindahu wa dircuhu diriciisuna nebigu dircu waa aalad bireed qofka ka celinaysa seeftii iyo warankii iyo wixii la mid ah dharka labiska dagaalka weyaan loogu talagalay dirac baa la dhihi jiray waana dharkan seefaha laysaga celinayo ee qofku uu xiranayo madaxii koofiyaduu gashanayaa xabadkiiba wuxuu gashanayaa birta ayuu gashanayaa gacmihii sidaasi la seefihii iyo warankii iyo fallaarihii iyo kuwaasaa laysaga celinayaa marka nebigu calayhi salaatu wasalaam waa la oofsaday iyada oo wa diracuhu diriciisuna uu yahay marhuunatun mid rahan loo haysto cinda yahuudiyin nin yahuudi abaa haystay macnuhu waa maxay nebigu calayhi salatu salaam ninkan yahuudiga raashin buu ka soo qaatay inaad raashinkan bixinayso wax debaaja waa inaad dhigtaa ama curaar waa inaad dhigtaa ama waa inaad samaysaa rahan nebigu calayhi salatu salaam dirac bireedkiisii buu geeyey oo haddii hadhow loo keeni waayo dirac bereedkaasu suuqa geynayaa lacagtiisii iyo qiimihiisiibuu ka qaadanayaa meesha marka waxay tiri caaisha radi allahu tacaala canha tuwafiya waa la oofsaday rasuululahi sal allahu alayh waalih wasalam iyadoo oo wadircuhu dirac bireedkiisiina marhuunatun uu yahay mid rahan loo haysto cinda yahuudiyin nin yahuudi abaa ah haystay sababtu u haystayna waxay fii alaaiina saacan soddon saac oo min shaciirin heed ah oo nabigu uu ka soo qaatay salawaat ullahi wasalaamu calayh wareerahayga waxay biishaan baan rabaaye soddon suus isii anigana hoo dirac bireedkaygan qaado saasay ahayd nebigu intaasuu ku dhintay salawaat wasalaamu calayh waxay daliil u tahay nebigu calayhi salaatsalaam adduunkan markuu ka tegaya wax xoole uu kaga tegay inaysan jirin xataa masaariiftii yareeda reerkiisu u soo qaaday deyntaasay ahaayeen abubakar baa gadaal ka guday oo bixiyey muttafaqun calayhi bukhaariyo muslim baa warinaya وcan أنسi waxaa laga wariyey radي الlه tacalى cnه qaala wuxuu yidhi rahna النabiyu slى الlه عlيه وalih وsلم xadiidka hore caaisha iyo kan ayaa isla socda rahna النabiyu slى الlه عlيه وalih وsلم nebiga alle rahan buu u dhigay dircuhu diraciisii bishaciirin heed uu nebigu soo qaatay ama qamadi uu soo qaatay wamashaytu marka taa waxay daliil u tahay nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu adduunyada ka tegay iyada oo reerkiisii ay biilkoodii uu sidaa yahay wamashaytu waa socday ila nabiyi sal اllahu alayhi waalih wasalam ayaan la socday bikhubsi shaciirin wa ihaalatin sanikha nebiga calayhi salaatu wasalaam baa la marti qaaday qolaa marti qaaday islaam bay ahayd nebiga calayhi salaatu wasalaam waxay ku marti qaaday muxuu ahaa wamashiitu nebigaan raacay salawaatu wasalaamu caleyh oon la socday martiqaad ila nabiyi sal lla alay slam bikhubsi shaciirin shaciirada khubsigeedii iyo muufadeedii oo nebiga lagu marti qaaday waxa lagu iidaamanayee lagu cunayeyna ihaalatin sanikha ihaaladu waa xayrtii sanikhatin xoogaa soo shiirtay hadday biyo taabtaan oad garanaysaanoo adh muddana ay taallo waa isbedelaysaa waa shiiraysaa waa soo uraysaa marka nebiga calayhi salaatu wasalaam intanay u heli kartay waxay tiri rasuulka allow kaaleh anigaad marti ii tahay haddii nabiga uu yimidna calayhi salaatu wasalaam isagii anas ibnu iyo isla socda intaasaa lasoo hoos dhigay nebiga muunan dhiheen maxay tahay waxaad noogu yeeraysid iyo waa maxay waxaan uraya iyo nebigu waa cunay salawaatu ullahi wasalaamu calayh weligii ma ceebaynin nebigu calayhi salatu salaam raashin waynoo iman doonaa kitaab acaam halkaasuu inoogu iman doonaa xadiid anas ibnu maalik marka waxay daliil u tahay nebigu calayhi salaatu wasalaam adduunyadani inuu ahaa shay basiid agtiisu wax weynoo qiimo laleba uusan ahayn anas wuxuu yidhi walaqad samictuhu waan maqlay nebiga salawaatu اllahi wasalaamu caleyh yaquulu isagoo dhahaya maa asbaxa liali muxammadin maa asbaxa maynan waa beriisanin liaali muxamadin muxamed ehelkiisa waa haweenkiisii oo dhan weeyaan ee reerihiisii maa asbaxa maynan waa beriisanin liaali muxamadin muxamed ehelkiisii maynan waa beriisanin saacun iyadoo suus raashin a ah gurigooda u yaallo walaa amsaa umana galabaysanin winahu maalintuu sidaa leeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu qabay la tiscatu abyaatin sagaal guri macnaha sagaal dumar awiyaan ah suus xitaa nooma yaallo saasuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam rawaahu lbukhaariy alihaala waxaa la yidhaahdaa bikasri lhamzati hamzada oo la hoos dhigo ashaxmu weeyaan ama shixmu addaa'ib xayrta marka la dhalaaliyo wasanikhana waxaa la yidhaahdaa binnuuni walkhaa'i almucjamati wa huwa almutahayiratu ta weeyaan ee xoogaa soo shiirtay wa can abi hurayrata waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi laqad ra'aytu waan arkay abu hurayra dhahaya sabciina min ahli sufati toddobaatan ahlu sufa ah ayaan arkay waa xadiidkii xalay inoo soo hormaray qayb ka mid ah weeyaan wuxuu yidhi toddobaatan annagoo ah ahlu sufa ah yaa isoo martay toddobaatankooda maa minhum rajulun ka mid ma aha toddobaatankooda nin calayhi ridaaun go qaba ima izaarun wa ima kisaaun waxaa laga yaabaa isku joogba inuusan haysanin ama hoostii hoose wuxuu ka xirtuu haystaa ama xaggii kore kii lagu xiranayaybu hoos ka xiranaya wax u dhexeeya maleh ama macawis ama go weyaan mid unbuu qabaa labadoodii wax kale ma haysto waxaa laga yaabaa marada ama go'a uu qabana maro weyn oo isagoo dhan wada gaari karta ma aha muxuu samaynayaa qad rabatuu way xireen fii acnaaqihim qoortooday ku xireen qoortay ku xirteen macnuu waa maxay waa la isdhaafiyey qoortay ka soo xirteen minhaa waxaa ka mida markay qoorta ku xirteen maa yabluqu ilaa nisfi saaqayn adimada hoose bartankooda mid gaaraya eh, eh, jeenigii hoose weeyaan wa minhaa waxaa ka mida maa yabluqu qofay u gaarayaan alkacbayn xagga hoose iyo lugta hoose qofay u gaarayaan anqowgii fayajmacuhu markuu soconayana fayajmacuhu waa ku kulminayaa biyadihi gacantiisa labadii maro ee sidaa la isu dhaafiyey buu gacanta saaraya marka maxaa dhacay waa karaahiyatan nicid uu nacayo an turaa cawrata hadduu caadi u socdo gacmahana ka qaada maxaa dhacaya dabayshaa imanaysa lugtiibaa xoog u qaadaya cawradiibaa faydmaysa marka sidaa darteeda maradii buu hayaa si aynan cawradii u faydmin rawaahu lbukhaariyu waa dadkaa dadku ilaahay doortay subxaana wa tacaala ilaahay uu yidhi radia allaahu canhum waraduu canh marka adduunyadan heerkaasay kaga sugnaayeen aynu arkayno wa can caaishata radi allahu tacaala canha qaalad waxay tidhi kaana firaashu rasuuli illaahi sala allahu calayhi waaalih wasalam wuxuu ahaa firaashkii nebiga calayhi salaatu wasalaam sariirtii nebiga iyo gogashiisii iyo joodarigiisii la inooga warramaya kaana firaashu rasuuli illaahi sala allahu calayh waaalih wasalam rasuulka alle firaashkiisu wuxuu ahaa min udmin xashwuhu liif harag buu ahaa udmigu waa haraga weeyaan xashwuhu waxa gudaha looga buuxiyeyna wuxuu ahaa liifun timireedka caleentiisa weeyaan kaasaa gudaha loo geliyey marka meesha suufka la gashanaya jilicsan isaga kaasa ugu jiray harag buuna ahaa dhinaca kore ee ma ahayn suuf iyo wixii la mid ah mara ma ahayn gudaha waxa ku jirana suuf ma ahayn marka maxaad u malaynaysaa aad iyo aad buu u adkaaway macnihi rawaahu اlbukhaariy wa ibni cumar waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhuma qaala wuxuu yidhi kunnaa juluusan waxaanu ahayn kuwa fadhiya maca rasuuli اllaahi salى اllahu alayh waalih wasalam nebiga alle maciisa aanu fadhinay id jaءa rajulu min alansaar nin reer ansaar ka mida ayaa yimid nebigay la fadhiyeen salawaatu wasalaamu alayh nin reer ansaareed ayaa yimid fasallama calayhi nebigu salaamay uma adbara alansaariyu ansaarigii markuu nebiga salaamay waa iska tegey haddana faqaala rasuulu llaahi sala allahu alayh waalih wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu yidhi yaa akha alansaari kayfa akhii sacad bna cubaada wa ninka reer ansaareed ahow ka waran walaalkay sacad ibna cubaada ninkii la oran jiray xaaladiisa bal iiga waran faqaala wuxuu yidhi saalixun waa nin wanaagsan fqaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh wali wasalam rasuulka allah wuxuu yidhi man yacuuduhu minkum yaa soo booqanaya ila soo booqanaya waan soo booqanaya yaa i raacaya faqaama nebigu waa kacay wa qumnaa macahu nebigaanu la kacnay annagana oo kulligeenna waxaanu aadnay dhankii sacad ibni cubaada waatuu dhaawaca ahaa gurigiisii la geeyey halkaasaa lagu dhaawac bixinayay marka nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu soo booqdo ayuu aaday marka dambena waxa la keeni doonaa masaajidka oo halkaasaaba guri nabiga oga dhisi doonaa teendha yar looga dhisi doonaa masaajidka dhexdiisa halkaasuu nabiga ku hayay salawaatu اllah wasalaamu calayh marka wanaxnu bidcata cashar nebigaanu raacnay waxaanu ahayn dhowr iyo toban maa calayna nicaalun halkaasoo dhan looma dan lahaa laakiin dadka beder ka qayb galay uxud ka qayb galay asxaabta nebiga calayhi salaatu wasalaam adduunka xaaladdo ay kaga sugnaayeen bal dhowr hadda laynoo sheegayaa maa calaynaa dhowr iyo tobankeennaas nebiga la fadhiiyey salawaatu ullahi wasalaamu caleyh maa calaynaa ma aanan haysanin nicaalun horta kaba ma aanan qabinba kaba la'aan bay wada ahaayeen kulligooda walaa khifaafun khufna ma aanan haysanin waa sigisyihii hadda meeshay noogu jiraan oo kale walaa filaanis koofiyada iyo walaa qalaanis qalaanis iyo koofiyadana ma aanan haysanin walaa qumusun qamiisyana ma aanan haysanin namshii waa soconaynay fii tilka sibaakhi dhulka caraseesha ayaanu ku soconaynay sibaakhu waa dhulka carada cusbada leh ayaa la yidhaahdaa fi sibaakhi dhulka caraseesha ayaanu ku soconaynay xataa ji'naahu ilaa aanu oga nimid fastakhara qawmahu eh, min xawlihi fastakhara waxaa ka baxay meeshii istikhaarkan dib u dhac loolama jeede macnaha dadkii reerkiisa ahaa inaan oday buu ahaa kaaba qabiil buu ahaa reer ansaareed meeshaa la wada joogay marka sidaa loogu xoonsanaa ay arkeen nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo dhowr iyo toban nin oo saxaabadii oo soo socda way uga kala banneeyeen fastakhara qowmuhu qowmkiisiibaa u banneeyey min xawlah hareerihiisii sacad ibnu cubaado oo dhan baa la banneeyey xataa danaa ilaa uu soo dhowaaday rasuulu lahi sal اllahu alayh ali wasalam iyo wa asxaabahu asxaabtiisa aladiina kuwaas macahu nebiga la socday dhowr iyo tobankii nebiga la socday ee kabala'aanta ahaa ee aan qamiisna haysanin ee aan kabana haysanin ee aan khufna haysanin ayaa meeshii soo galay oo macnuu waa maxay qaydqayd bay qabaan qaydkaasay wada guntan yihiin kulligooda rawaahu muslimun wa can cimraan bni xusayni radi allahu tacaala canhuma can الnabiyi salى اllahu alayh walih waslm anahu qaala wuxuu yihi nebigu salawaatu اllah wasalaamu calayh khayrukum qarni ثuma aladiina yaluunahum ثuma aladiina yaluunahum khayrukum lafdi kalena wuxuu ahaa khayru nnaas waana isku mid weeyaanoo dad adduunkan soo mara waxaa u khayr badan qarni aniga qarnigayga qarnigu waa ummad iyo jiil wakhti ay noolaato guud ahaanna waxaa loo yaqaanaa boqolka sano inkastoo ay macaani kala duwan leedahay kelimada qarniga ah qolaa sideean ku sheegtay qolaa intaa iyo wax ka duwan ku sheegtay laakiin boqolkaa sanaba qarni baa la yidhaahdaa macnaha nebigu ka wada waxay tahay salawaatu wasalaamu caleyh dad ilaahay rumeeya oo dunidan soo mara aniga xilligaygan aan noolahay dadka muminiintaee soo maray baa ugu fadli badan waa asxaabta nebiga caleyh salaatu wasalaam uma iyaga waxaa ku xiga xagga fadliga iyo wanaagga iyo khayriyada aladiina yaluunahum kuwa iyaga xiga waa taabiciintii weeyaan uma waxaa ku xiga waa qarnigii labaad weeyaan ee islaamka uma waxaa ku xiga aladiina kuwa yaluunahum iyaga xiga oo qarniga koowaad ilaa iyo boqol buu ku dhammaaday boqol iyo kow ka bilow ilaa iyo laba boqol qarnigii labaad baa meeshaa ku dhammaaday laba boqol ka bilow iyo kow ilaa iyo saddex boqol laga soo gaarayo qarnigii saddexaad baa meeshaa ku dhammaaday saddexdaa qarni baa loo yaqaanaana salafu hadihi lumma waa iyaga weeyaan kuwa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu oga marhaati kacay wanaagga iyo khayrka uma qaala cimraan ibnu xusein wuxuu yidhi fama adri saddexdaa qarni hadduu sheegay dabadeed garan maayo qaala اnabiyu sal اllahu alayh waalih wasalam maratayni aw aaaa ma laba mar buu nebigu yidhi mise saddex mar sida saxa ah waa saddex mar weeyaan sida riwaayadaha saxiixa ay tilmaameen uma yakuunu dabadeed saddexdaa qarni hadday dhammaadaan yakuunu waxaa bilaabanaya oo ahaanaya bacdahum gadaashood qowmun dad baa ahaanaya yashhaduuna markhaati iska furaya walaa yustashhaduuna iyagoon markhaatiba la gashanin oo macnuhu waa maxay tasbiqu shahaadatuhum nebigu riwaayaddii kale siday ku timid markhaatigoodaaba ka hormaraya in la weydiistaba iyadoon waxbaba la weydiisaninba yakhuunuuna way khiyaanayaan walaa yu'tamanuun lana aanimani maayo qolo waa la aaminaa ma aha ammaanana ma galaan waa khiyaano weeye shicaarkoodu qof wax loo dhiiban karaa ma leh wayandiruuna way nadrayaan walaa yuufuuna mana oofinayaan wayna nadrayaan waxa laga hadlayo gaalo lagama hadlayo khayrukum qarni uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum waa ummaddan weeyaan saddexdeedii qarni ee u horeeyey baa u khayr badnaa qaybteedii ka dambaysay qarnigii afraad bilowgiisii saddex boqol iyo kow wixii ka dambeeyey iyaa tilmaantani nebiga ku sheegay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh oo ah in ay yihiin qolo iska markhaati furaysa iyagoon lama markhaati gashaninba isla markaana khiyaanaya oo aan wax ammaano aba lahayn wayandiruuna way nadirayaan walaa yuufuuna mana oofinayaan wayadharu fiihim waxaaba ka muuqan doona oo noqonaya shay daahirka ah laga wada garanayo kulligooda asimanu cayilkii weyaan cayilkiibaa wuxuu noqonayaa wax wada muuqda oo macnaha waa maxay cunadan la cunaya iyo qabowgan iyo noloshan raaxada lagu nool yahay iyo waa keenaysaa marka taasa ka muuqanaysuu nebigu yidhi salawaat wasalaamu caleyh lacagaha lagu bixiyo xaydha in layska dhimo maanta iyo dawooyinka lagu bixiyo iyo qofka wakhtiga uu ku bixinaya tiro ma muttafaqun calayh xayrta ugu badanna waxay fushaa waddamada islaamka cayilka ugu badanba waddamada islaamka qaba wa can abi umaamata radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi waalih wasalam ya bna aadam ina aadanow inaka adigu an tabdula alfadla khayrun lak nebigu calayhi salaatu wasalaam waa inala talinaya taladiisu maxay tahay marka nebigu taladuuna siinaya waxay tahay adduunkan waxbaynu haysannaa hanti ah aynu tabcannay haba yaraata hadday doonto hantidan inaad iska haysato ood hadhowna ka dhimato iyo intaad nooshahay inaad hormarsato ood ilaahay agtii u hormarsato yaa khayr badan labadaasi yaa khayr badan hadday isu kaa qabato tii laguu sheegayaa dhegayse marka yabna aadam buu yidhi nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh muminiin lamuunan hadlin ee wuxuu la hadlayo waa ibni aadam oo dhan nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh war ina aadanow dhegayso innaka adigu an tabdula alfadla inaad bixisid waxa dheeraadka kaa ah yaa khayrun laka adiga kuu khayr badan wa an tumsikahu inaad haysatid ayaa sharun laka kuu shar badan maxaa yeelay waad ka dhimanaysaa maadan ku intifaacin abaal lagaagama hayo xisaabteediina adigay kugu socotaa hadhow shartu taa weeyaan waxaan aniga aanan kuba intifaacayn in ka soo tegay xisaabteediina aniga igu soconaya bal ka waran hadhow ilahay agtii subxaana wa la ii qabsanayo haa xisaabteeda adigay kugu soconaysaa cind allah marka waa sharun laka wey waynu tabcinaa tabcinaa accounti baynu ka buuxinaynaa ganacsi baynu gelinaynaa hadhowna iyadoo ti markay ugu badnayd ahayd baad ka dhimanaysaa wax abaalkaaga hayana male xisaabteedana shilinka ugu yar adaa lagu weydiinayaa min ayna iktasabta wa fima anfaqta xagee ka keentay xageese ku bixisay hawl kuu taalle wey amaam allah jawaabteediina lagaa doonayo wa an tumsikahu inaad xoolahan haysato tumsikahu inaad haysatidba sharun laka adiga kuu shar badan walaa tulaamu xoolahan day ziyaada aan haysto waa inaan bixiyo inaan haysto xoolihii ziyaadada ahaana waa shar ka waran marka haddaanan haysaninba marka nebigu wuxuu yidhi walaa tulaamu lagula dagaalami maayo calaa kafaafin haddii baahidaadu isku sargo-an tahay kafaafku waxaa la yidhaahdaa in ziyaadadana aadan haysanin nuqsaanna aysan kaa maqnayn maalintaa waxaad cuni lahayd waad haysataa alxamdu marka aynu tilmaamayna maxaynu dhahnaa qofka markuu tilmaamaya mawduucaasoo kale wuxuu leeya biil biil ku gaar xoolaha aan tabcadaa waa bishan haddii ay gaarsiiyaan alxamdu bisha kale wixii mushaariya aan soo gaar iyadun baan haddana cunaa intaasaan ku noolahay laa tulaama marka calaa kafaafin wixii kugu filaasho ah ee lagugula dagaalami maayo wabda haddaad wax bixinaysana ka bilow biman qof tacuulu nafaqadiisu ay waajib kugu tahay caruurtii iyo xaaskii aabbihii iyo hooyadii kuwaasoo kale hadday ziyaado timaado walaalihii qaraabadii kale siday u kala dhowaayeen iyo sidii loo kala daran yahay rawaahu tirmidiyu baa wariye waqaala xadiiun xasanun saxiix وعن cubayd اللahi بn mxsin alanصariyi alxadmiyi alkhaطmiyi waxaa laga wariyey radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayh walih waslm rasuulka alla wuxuu yidhi cubayd اllahi bna muxsin alkhaطmiyi radi allahu tacala canhu ardaa xadiidkan waa xadiid weyn waynu soo tilmaannay nebigu calayh الsalaaةu wasalaam wuxuu leeyahay man asbaxa kii waa beriista oo minkum idinka idinka mida ummadda islaamka ahay qofkiinni waa beriiste idinka idinka mid ah kaasoo aaminan nabadgelyo iyo amni iyo istiqraar haysta fii sirbihi noloshiisa intan uu nool yahay iyo hareerihiisa waa nabadgelyo naftiisana waa u nabadgelyo hadduu soo kacayna jawiga uu ku nool yahay waa nabadgelyo alxamdu lilah mucaafan waa mid la caafiyey weeye fii jasadi jasadkiisana oo u caafimaad qabaa lixdiisa lixaad waa haysta alxamdu lilah cindahu waxaa agtiisa ah quutu yowmihi maalintaa wuxuu cuni lahaana waa haystaa qada u noqoto ama qoraca u noqoto ama casho u noqoto mid un ka mida waa haystaa qofka hadduu saddexdaa isku haysta marka ka waran waa nabadgelyo waa maalintaa wuxuu cuni lahaa waa jasadkiisii oo caafimaad qaba faka'nnamaa qofkaasi wuxuu laba mid yahay xiisat lahu qof loo kulmiyey addunya adduunyadii bixadaafiirihaa hareeraheedii oo dhan qof adduunyadii oo dhan weel inta loogu guray la siiyey buu la mid yahay maxaa adduunka wax laga raadinayo muxuu yahay inaad wax cunto waa haysataa alxamdu lilah inaad amni ku sugan tahay waa haysataa alxamdu lilah caafimaad alxamdu lilah waa haysataa laakiin biri waxaan cuna ma haysto biri gaari doontid war mau haysaa horta adigu hubaal hadday kuu tahay inaad berri gaarayso oo aad hubtid waa wax kale weyaan laakiin maantaad nooshahay maanta ma haysataa ha alxamdu lilah wax kaa maqan ma leh adduunkaba waa intaas weyaan ka ugu taajirsan iyo ka ugu saboolsane intaa haysta waa isku mid waa isku mid weyaan hadday maalintaa wada dhintaanna ka xoolaha ka dhintay baa ka ayaan daran oo ka nasiib daran marka arrintaa la dhowro wa can ibni cumara radi allahu tacaala canhuma qaala wuxuu yidhi kunaa waxaanu ahayn juluusan kuwa fadhiya maca rasuuli اllaahi salى اllahu alayh ali wasalam ayaanu la fadhinay id jaءa rajulu nin baa yimid oo min alansaari ka mid ah fasallama calayhi nebigu salaamay ah, rawaahu tirmidiy baa wariyey waqaala xadiiثu xasan sirbahu la yirina bikasri siini siinka oo lahoos dhiga almuhmalati aan dhibicna lahayn ay nafsahu weeyaan aaminan fii sirbihi ay fii nafsihi waqiila waxaa la yidhi qowmihi hareerihiisi iyo dadka uu la nool yahay ayaa loola jeedaa labadiiba waa isku mid wey dhib maleh hadduu isaga naftiisana aamin u yahay nolosha uu ku nool yahay iyo jawigaasna aamin ay yihiin alxamdu lilah wax ka maqan maleh وعن cبد اللh بن cمر بن الcاaص رضي الله تعالى عنهma أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وآله وسلم قاaل wuxuu yidhi qad aflaxa man aslama wakana risquhu kafaafa waqanacahu allahu bima ataah nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi qad aflaxa waa liibaanay liibaan buu nebiga ku sheegay salawaat ullahi wasalaamu caleyh cidduu nebiga liibaan ku sheegayna weligeed khasaaro ma arkayso qofka muslimka ah ee nebigu liibaan ku sheegaya dhegaysa haddaba waa kee man aslama horta waa qofku waa liibaan ka maqan male maxaa yeelay allihii abuuray wuxuu u abuuray buu la yimid oo ah iimaankii iyo islaamnimadii labo wa kaana risquhu qofkaa ilaahay rumeeyey wa kaana wuxuu ahaaday risquhu risqigii uu cunayeyna kafaafan mid ku filan oo aan dheeraadna lahayn nuqsaanna aanan lahayn labadii dhinac midnaba aanan ahayn wax ka badanna ma aha wax isaga ka yarna ma aha waa ku filan yahay waa ku jaango'an yahay waa ku sargo'an yahay noloshiisii iyo baahidiisii khalaas weeyaan qofkaasi waa liibaanay isla markaana arrin saddexaad baa daba socoto waxay tahay wa waqanacahu allahu ilaahayna uu qanaaco ku siiyey oo ilaahay subxaanah wa tacaala uu raalligelin ku siiyey bima ataahu waxa uu siiyey noloshan uu haysto waa ku qanacsan yahay alxamdu lilah buu leeyahay meeshaa marka maxaa ku baxaya qofka aanan muslimka ahayn isla markaana risqigiisa uunan kafaaf ahayn isla markaana hadduu yahay aanan qanaaco ku haysanin waxa uu haysto eed sheeganaya maantao dhan qofkan wax wanaagsan maaha qofka qof wanaagsan ma aha maxaa yeelay qanaacadu waa hodantinimada oo dhan weeyaan xadiidkii kale nebigu waatuu noo sheegay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh horeyna aad ku soo aragteene ahaa in nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laysa alghina can karat alcard walakina alghina hina nafs hodantinimadu waa qalbiga iyo nafta weeyaan ee ma aha hantida tirada badan qofka inuu yidhaahdo alxamdu lilah qofkaasaa marka qanaacadii taamka ahayd haysta hodanna weyaan qofka isagaa waa tanaad weyaan oo qof ani a ah weyaan marka qad aflaxa waa liibaanay man qof aslama islaamay wa kaana risquhu risqigiisuna uu noqday kafaafan baahidiisa mid daboola waqanacahu allaahu ilaahayna uu ku qanaaca ilaahayna uu ku iimaan siiyey ilaahayna uu ku raaligeliyey ilaahayna subxaanahu wa tacaala uu ka dhigay mid ku qanaaco ku qaba bima ataahu waxa uu siiyey rawaahu muslimun وcan abi muxamedi waxaa laga wariyey fadalة bna cubaydin saxaabigii ahaa alanصaariya radi allahu tacala canh anahu samica rasuulu اllahi salى اllahu alayh walih waslm yaquul wuxuu maqlay rasuulka alle oo hadlaya oo dhahaya muxuu leeyahay rasuulka salawaatu اllah wasalaamu calayh tuuba liman hudiya lilslaam tuuba waxa laan janna iska leh jannadii waxaa iska leh oo gelaya liman qof hudiya lilislaami islaamka lagu soo hanuuniyey qof ilaahay islaam ka dhigay isla markaana wa kaana cayshuhu noloshiisu ay noqotay kafaafan mid isaga ku filan oo ziyaadiya nuqsaan toona aanan lahayn wa qanica isla markaana ku qanaca qaba oo raalli ku ah waxa ilaahay siiyey subxaana wa tacaala oo aanan dhahayni waa maxay ciriirigan iyo nolol ciriiri abaan ku noolahay iyo nolol xun baan ku noolahay iyo kan iyo meesha marka waxaa ku baxaya hadalkan innaga caadada noo ah oo ah wax walba oo qofka uu haysto inuu caayo guri xun oo halkan shaqo xun oo halkan islaan xun oo halkan cunug xun oo aan dhalay iyo balaayo wada xun weeyaan waxooda dhan kulli waa wada xun yihiin qanaaco maaha alxamdu lilah haddii aad ammaantid reerkaaga ood gurigaaga ammaanto ood awlaadaada ammaanto ood shaqadaada ammaanto wanaag iyo khayr iyo qanaaco weeyaan ilaahayna waa kuu barakaynaya subxaana wa tacaala laakiin maalintaadu wax ka sheegto qanaaco darri weeyaan qofka aan qanaacada lahaynna waa iimaan darri weeyaan waa wax wanaagsan ma aha hmm, waad garanaysaanoo qisadii hore aynu ku soo aragnay nebiyullaahi ibraahim markii uu soo booqday wiilkiisii ismaaciil ahaa muxuu ugu yimid islaantiisii ismaaciil uu qabay markaasuu yidhi noloshiina iga waran markaasay noloshii oo dhan wax ka sheegtay oo waxay tidhi waa baxay oo isagoo ugaar noo doonay nolosheennu waa ciriiri oo waa kan oo waa keer wuxuu ku yidhi wiilka ninka ku qabay hadduu yimaado waxaa ku tiraahdaa albaabkaaga catabadiisa bedel waa yimido waa u sheegtay oo isna waa waraystay markaasuu yidhi muxuu kuu dardaarmay albaabkaaga catabadiisa bedel adiga weeyaane waa furan tahayo bax buu ku yidhi tukaluu guursaday waa danbuu u yimid waa waraystay alxamdu lilah khayr iyo nolol wanaagsan bay sheegatay caafimaad iyo waxay sheegatay inay risqigoodu waasic u yahay alxamdu lilah waana isku nolol wey waxba isma bedelin maka waa maka un waxay ugaartaa iyo cunadaa lagu noolyahay o dhan waa ugaarashada wax meesha ka baxaba ma lehba safaradaa wax ay soo qaadaan mooyaane iyo timirta madiine iyo meelaha la mida oga baxda un mooyaane inan makama baxaynin xataa timir bannaanadeedaa kore mooyaane biyaha zamzamka iyo ugaartaasaa lagu noolaa wixii laga helo marka wuu waraystayoo waxay tidhi alxamdu lilah nebi ibraahim ilaahay buu u bariyey inuu ilaahay subxaana wa tacaala u barakeeya waxay haystaan ilaahayna subxaana wa tacaala barakadii waa u aqbalay ilaa yowmina haada isla markaana wuxuu ku yidhi ninka hadduu kuu yimaado odaygaagii dardaarankani iga gaarsii oo albaabkaaga catabadiisa sug ha sugnaado ha bedelin ku dheh hadhowna markuu waraystay wuxuu yidhi waa adiga catabada maxaa marka tii horena lagu furay tanna lagu daayey waa qanaacada wey lanna maqaama alambiyaa uma cunanto qof aan qanaac lahayn qof aan qanaaco lahayn uma cunanto sidaa darteeda wax weyn weeyaan qofka inuu qanaaco leeyahay inaynu cayno reerihii iyo caruurtii iyo islaamuhuna waa sidaasoo kale iyaguna inay iska ilaaliyaan oday baasoo halkan ahoo qaylo badan baa yaa iqaba inay tiraahda iyo cunug baasoo aan dhalay iyo gurigii halkan ahaaye waxaasoo kale rawaahu tirmidiyu baa wariyey wa qaala wuxuu ina yidhi xadiiثu xasanu صaxiix وcan fadalة bna cubaydin waxaa laga wariyey radi allahu tacalى canh ana rasuul اllahi salى اllah عalayh walih waslm kana ida صlى bالnaasi nebiga wuxuu ahaa salawaat اllah wasalaamu عalayh an ibni cabaas miya وcan ibni cabaasin waxaa laga wariyey radi allahu tacalى canهuma qaala wuxuu yidhi kaana rasuulu اllahi salى اllahu عalayh walih waslm rasuulka alla wuxuu ahaa yabitu layaali habeenna ayuu nebigu baryayey salawaat اllah wasalaamu عalayh oo waaga u baryayey almutataabicati xiriir ah maaha mid kala gogo'an habeenno dhan oo xiriir ah waa caawa iyo habeen dambe iyo habeen ku xig iyo habeen haddaad gadaal tiraahdana waa caawa iyo xalay iyo habeenkii ka horreeyo sidaa dheh habeenno xiriir ah ayaa nebigu waaga u baryayey taawiyan isagoo gaajaysan wa ahluhuna reerkiisuna laa yajiduuna aysan haysanin cashaaan waxay ku casheeyaan wa kaana akaru khubsihim muufada ugu badan oo reerku ay helaanna wuxuu ahaa khubsa shaciiri buu ahaa shaciirada muufadeeda rawahu tirmidiyi baa wariyey wa qaala xadiiun xasanun saxiix oo xadiidka caaisha wataynu soo aragnay bil baa dhalanaysay haddana tu kale laba bilood ayaa sidaasi noogu dhammaanaysay iyadoo guriga nebigaan dab laga hurinaynin muufadu dab bay u baahan tahay soo maa dabba lamaba hurinayninba oo muxuu ahaa curo waatuu weydiiyey waxay ku tiri alswadaani altamru walma quudkeennu taasuu ahaa وcan fضالة بن cubaydin waxaa laga wariyey radي الlه tacalى cnه وأrضاه أna rasuul الlahi slى الlه عlيه وaلiه وsلم kana إida صlى bالناasi ykhiru rijaalu min qamatihim fi الصلاaةi kaana wuxuu ahaa ida صlىa hadduu dadka tujinayo ida sallaa binnaasi hadduu dadka tujinayo nebigu yakhiru waxaa hoobanayay oo dhacay oo istaagga ka dhacayay min qaamatihim istaaggooda iyo jooggooda waxaa ka dhacayay fi salaati salaada gudaheeda rag baa ka dhacayay maxaa dhacay min alkhasaasati gaajo darteeda khasaasadu waa gaajadii wey gaajo darteeda ayay intay la miyir doorsoomaan istaagga ka dhacayeen inuu qofka maba istaagi karayo wa hum asxaabu sufa waxayna ahaayeen raggaasi asxaabu sufa qolooyinkii toddobaatanka abu hureyre uu noo soo sheegaya weeyaan asxaabu sufay ahaayeen xataa yaquula alacraabiyu ka reebaadiyahanan war u haynin iyaga xaaladooda reer madiina waa ka war hayaan laysma dhaamo meesha laakiin iyagu waa ugu sii darnaayeen waa ugu sii daraayeen kuwa reebaadiyaha ahee yimid magaalada madiina yaquulu acraabu reebaadiyuhu waxay oran jireen haulaai majaaniin waruxan waa waalan yihin maxay la dhacdhacayaan saasay oran jireen faida sallaa rasuulu اllahi sal اllahu alayh walih wasalam rasuulka hadduu salaada ka baxo insarafa ilayhim iyaga xaggooda u gadoomayey faqaala markaasuu nebiga wuxuu ku oranayay low taclamuuna ma lakum cinda allah haddaad ogtihiin waxa ilaahay agtiidin idin yaallo oo ajar iyo thawaab ah la axbabtum waxaad jeclaan lahaydeen an tasdaaduu inaad sii kordhisataan faaqatan gaajo iyo waxaajatan baahi islaamka dartii bay waxaan u qabanaysaa ilen hadduu doono qofkani waa bixi karaya waa bixi karaya waa iska dhaqaaqi karaa reerihiisu u laaban karayna waa muhaajir reeruu ka soo tegey xooluu ka soo tegey laakiin xooggiisa iyo naftiisaba wuxuu u bixinayaa difaaca islaamka halkaasuu nebiga ugu xayiran yahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh iyo islaamkii liiclaa'i kelimat illaahi buu u joogaa haddii dagaal la yidhaahdana safka hore weeyaan iyagoo sidaa ah rawaahu tirmidiyu waqaala xadiiثun صaxiixu wاlkhasaasana alfaaqatu baahida weeye wاljuucu gaajadii ashadiidu daran وعن أbي كريمة waxaa laga wariyey المقداد بن معdi كرب رضي الله تعالى عنه وأرضاه qaala inuu yidhi samictu rasuul lahi sal اllahu alayh ali wasalam baan maqlay yaquulu isagoo dhahaya nebiga salawaatu اllah wasalaamu alayh maa mala'a aadamiyun aadami ma buuxiyo wicaa'an calool ma buuxiyo calooshaasoo sharan ka shar badan min banihi calooshiisa weel bini aadan uu buuxiyaa ma jirto ka shar badan oo ka xumi badan calooshiisa bixas maxaa yeelay marka la buuxiyo waa qooqiisa waa kibriisa bixasbi adam marka in adan waxaa ku filan hadduusan daynaynin calooshan inuu buuciyo alaaa akalaatin saddex in loo qaybiyo calooshii saddex um, akalaad waxaa loola jeeda saddex cantuugo oo yuqimna sulba dhabarkiisa toosiya fain kaana laa maxaala haddii shaki uunan ku jirin oo aysan ahayn miduusan daynaynin fauluu liacaami saddex meeloodoo meel cunada ha ku rido wauluun lisharaabi saddex meeloodoo meelna cabitaan ha ku shubo wa uluun qaybta soo hartayna linafasihi ha u daayo inay calooshii neefsato oo calooshii isrorogtay u baahan tahay rawaahu tirmidiy waqaala xadiiun xasanuun akalaadna waxaa loola jeedaa ay luqam weeyaano luqmadii marka afka la gelinayay وعن أbي أmامة waxaa laga wariyey إyاس بن ثعلبة الأنصاaري الxاrفي رضي الله تعالى عنه qاaل wuxuu yidhi ذukira أصxاabu رasuuل اللahi صلى الله عليه وآله وسلم أصxaabtii nebiga laga sheekeeyey yوما maalin cindahu agtiisa addunya ayay ka sheekeeyeen dakara way sheegeen أصxaabu rasuuli الlah oo ka sheekeeyeen أصxaabta nebiga عalaيه الصلاaةu وaسلام yowma maalin cindahu nebiga agtiibay waxay kaga sheekeeyeen addunya addunyadii asxaabtii baa isku soo qaaday adduunyadii iyo waxeedii iyo faqaala rasuulu lahi sal la alay slam wuxuu yidhi alaa tasmacuun alaa tasmacuun war ma i maqlaysaanoo ma maqlaysaan alaa tasmacuuna ma maqashaan alaa tasmacuuna ma maqashaan waa la waa la dhegaystay ereyga soo socda weeyaan ina albadaadata min aliimaan ina albadaadata min aliimaan yacni altaqaxulu baa loola jeedaa ina albadaadata badaadadu waynoo iman doontaa macnaheede waxaa loola jeedaa qofkii oo ka fogaada quruxdii weyaan quruxdii laga fogaado hadday noqon lahayd dhaashigii uu dhaashanayey hadday udugii noqon lahayd hadday dharkii ziinada noqon lahayd marar qaarkood inuu qofku ka fogaado min aliimaani bay ka mid tahay ina albadaadata min aliimaan waa basaastii weyaan marar qaarkood waxay ka mid tahay iimaanka yacni aلtaqaxulu buu yidhi sheekhu rawahu abu daud baa wariyey albadaada waa kanoo macnaheedii baa lainoo sheegaya bilba muwaxadati ba hoos dhibic ku leh wadaalayni iyo laba daal baa la akhriya almucjamatayni dhibca leh wa hiya rahaaa waa basaastii wey alhayati qofka ka muuqanaysa iyo wa faakhirin libaas inuu ka fogaado dharkii qaaliga ahaa wa ama ataqaxulu bilqaafi baa la akhriyey walxaa'i qaal ahlu luqati waxay yidhaahdeen almutaqaxilu weeyaan huwa alrajulu waa ninka alyaabisu alalan aljildi haragiisi iyo maqaarkiisii uu alalan yahay macnuhu waa maxay ma dhaashanin ma subkanin min khushuunat اlcayshi taasina waxay keenaysaa ama ay tahayba khushuunat اlcayshi sidoo kale nolosha adag wa tarki atarafuhi raaxaysigii uu ka fogaado laga fogaado wa can abi cabdillaahi waxaa laga wariyey jaabir bni cabdillaahi ahaa radia allahu tacaala canhuma nebiga calayh الsalaaةu wasalaam iyo asxaabtiisii qiso ka dhex dhacday weeyaan jaabir bni cabdilaahi bay ku dhici doontaa dhegayso qaala wuxuu yidhi bacثa rasuulu الlahi salى الlahu عalayh وalih waslm bacnaa waanu baxnay bacanaa waana diray rasuulu الlahi salى الlahu عalيه waslm وamara calayna wuxuuna madax nooga dhigay oo amiir iyo hogaamiye nooga dhigay aba cubaydata radي الlahu tacalى canh ninkii loo ohan jiray abu cubayda caamir bni jaraax wey amiin hadihi اlumma ninkaasaa hogaankiisii hoggaankeenni loo dhiibay taladii ummadda isagaa loo dhiibay nebigu calayhi salaatu wasalaam markaa intii nala socotay isagaa loo dhiibay haddii loo dhiibay wa amara calaynaa hoggaankeenni wuxuu u dhiibay abaa cubaydata radi allahu tacaala canhu natalaqaa ciiran liqurayshin maxaana loo diray natalaqaa inaannu la kulanno oon jid gooyo u istaagna ciiran safar liqurayshin ay lahayd wazawadanaa nebiga wuxuu na siiyey oo sahay nooga dhigay ciidanka dhan ee la diray sahaydiisii fiiri haddaba maxaa looga dhigay jiraaban waa qandigii weeyaan ama qariiradkii min tamrin ah kiish timir ana waa la siiyey ciidankaasoo dhan waxaa la yidhi kiintaalkaas timirtaad haysataan khalaas baxa isagaa sahay idiin ah lam yajid lana hayra intaa waxaanan ahayn nebiga nooma helin salawaatu ullah wasalaamu calayh waa ciidan dhan oo la rabay inay dagaal galaan intaasoo kilomitirna lugaynaya yaa la yidhi timirta kiintaalka keliya qaata khalaas wax kale laydinma hayo baxa dhaqaaqa fa kaana abuu cubaydata markaa sidii bay ku dhaqaaqeen maxaa yeelay dantoodu ma adduun aslanba xoolona ma mushaarna uma qorne ogow hadda yaga askar la qoray ma aha waa bay u socdaan fa kaana abuu cubaydata marka abuu cubayde kiintaalkan isaga maadaama loo dhiibay odayna uu yahay ciidamadii see wax u siiya fakaana yucطiina wuxuu na siinayey tamratan tamratan hal hal xabo timir ah waxba gaajaana haysa haye qof walba xaba timira ah, ho adiguna ho adiguna abu hureyra ka sheekaynaya wuxuu yidhi waxaan ugu jeclaa mid adag markaan helo buu yidhi oo gooska ii qabata markaasi wuxuu yidhi wax la mida ima soo mari jirin aad baan u jeclaa maxaa yeele wax un aan ruugo xooga hmm. inan timirtu hadday jilicsan tahay khalaas waaba liqaysaa iyadoo dhan waa kugu tegaysaa laakiin mid xoogaa aan ruugruugo markaan helo markaasaan ugu jeclaa buu yidhi fakaana abu cubaydata wuxuu ahaa yuciina midna siiya tamratan tamratan faqiila markaasa abu cubayde lala hadlo waxaa la yidhi ama jaabir bn cabdilaahi baa lala hadlo waxaa lagu yidhi kayfa kuntum tasnacuunaha hal xabo timira maxaa ku samaynayseen marka iyagu iimaankay ku qabeen laakiin qoladan dambe taabiciinta waa la yaaban yihiin weylen hal xaba timiro maxay idin taraysaa maxaa samaynaysaan fiir haddaba halka xaba timiro hore lagama rugi jirin hee qaala wuxuu yidhi waxaanu samaynaynay namusuha kamaa yamusu sabiyu waa mumuudsan jirnay weeyaan oo nugnuugayna weeye kamaa yamusu siduu u muudsado asabiyu ka yar hooyadii markuu nuugayo oo kale macnuhu waa maay bahashii lamana raba hal mar in la cuno isla markaana waa layska muudmuudsanayaa macaankaana inuu kugu dagaa la rabaa xogaaga yaranaysa ee eh, macaanka ah qofka energy ka helaya eh, eh, intaas yara ku baxaysa uma dabadeed markaanu muudmuudsanno nashrabu calayha waxaanu ku cabaynay min almaai biyo fatakfiinaa halkaa xabe ee timirta ah waxay nagu fillayd yowmina ila alleyl maalinteennaasoo dhan ilaa habeenkii intaasoo dhan ayay nagu fillayd wa kunaa nadribu bacduna bicisiya miya kunaa waxaanu ahayn intaanu soconno marka intaanu soconno halkaa xabe timirta ayaa sahay loo siiyey maanto dhan waa la muudmuudsanaya la muudmuudsanaya biyahana waa lagu cabaya maalintaa wax kale looma baahna hadday gaajana qabata maxaan samaynayna intaa la socdo marka waxaanu samaynayna wa kunaa waxaanu ahayn nadribu geedihii marka la dhinac marayo nadribu kuwa garaaca bicisiyina ulaheenna alkhabat aqbadii weeyaan waanu kaga daadinayna geedaha waa kaga soo hoobsanayna markaasaanu cunayna haddana uma nabuluha hadday qallan tahayna waa ku qoynayna bilmaai biyo fana'kulu sidaasaanu ku cunaynay qaala wuxuu yidhi wanalaqnaa waanu baxnay calaa saaxili اlbaxri baddii baanu ku baxnay baddii haddii la aaday farufica lana weligoodba waxay arkeen maaha qisadan kale haddana la yaab le qabsan doonta farufica lana meel fog bay waxay ka arkeen waxaana loo kor yeelay calى saaxili اlbaxri baddi dhinaceedii xeebteedii ka hay'ati alkafiibi اdakhmi buur weyn oo kale wax weyn baanu aragno sidii buurtii ah oo xeebtii dhinaceedii ah waa la soo socday kor koraa laga arkaye bal markaa faataynaahu waa u nimid faإida daabbatun tudca alcambar mise waaba daabad weyn tudca loogu yeero alcambar macnuhu waa nibirigii weyaan waa midkii nibiriga ahaa ee cambarka asalka u ahaa cambarka ma aha aaladan isaga ka timaada uu soo tufa cambarku waxaa tufa xuudka weyn ama nibirigaa soo tufa calooshiisu ka yimaada laakiin halkan waaba shaygii cambarka asalka u ahaa ee ah nibirigii weyaan faqaala abu cubaydata wuxuu yidhi badii baa soo tuftay banaanka keentay maytatun war waa bakti wey ma cuni karayno maxaa yeele baktiga waa tii loo diiday ummadda islaamka inay cunaan uma qaala abu cubayde waa ijtihaaday haddana wuxuu yidhi laa maya nanu bal naxnu anagu waxaanu nahay rusulu rasuuli illaahi sal allahu alayh ali wasalam ijtihaadkiisa fiiri caalim weeyaan ashara mubashiriina biljanna wa min asaabiqiina alwaliina biاlislaam markuu intaa hore yiri oo yidhi waxaan waa bakti oo ma cuni karayna waa ka fogaanaynaa ayuu wuxuu yidhi bal ka fogaan mayno naxnu annagu waxaan nahay sababta uga fogaanaynin rusulu rasuulillaahi sal allahu alay wasalam rasuulka alle kuwuu soo diray baanu nahay oo annagu isagama soconno xaraga iyo dan iyo beec iyo dana aanu leenahay uma soconno rasuulkaana soo diray dana islaam baanu u soconnaa shaqo islaam baanu ku soconnaa bakhtigaan noo xalaala ah macni inan ilaa ma urirtum waatuu ilaah yidhi subxaana wa tacaala marka wuxuu yidhi wa fii sabiili illaahi ilaahay waddadiisii baa nalagu soo diray waqad urirtum waa laydiin baahigeliyey fakuluu cuna calaa barakat illaahi weeyaan faqumna calayhi shahran mallaygii bannaanka yaallay ama xuudkii iyo nibirigii faqumna calayhi waa dul joognay oo waan cunaynay shahran bil kaamil aanu cunaynay wanaxnu maalintaasi ciidamadana waxaanu ahayn alaaثumiatin saddex boqol oo qof baanu ahayn rag ah xataa marka raggii <laughs> halxaba timirta cunaye hilib bay ka noolaadeen hilib baa laga noolaaday ilaa oogadoodii iyo jirkoodiiba isbedelay xataa saminaa ilaa aanu cayilnay buu yidhi ilaa aanu cayilnay walaqad ra'aynaa nactarifu min waqbi caynayh walaqad eh, ra'aynaa waxaanu aragnay buu yidhi naqhtarifu annagoo ka gudbeenno oo ka tallaabayna weeye min waqbi caynayhi bilqilaali eh, eh, ama waanu ka darsanayna weeyaan eh, waqbiga waxaa la yidhaahdaa godka isha hmm. somalia maxaa lagu dhahaa godkan ishaya hmm? magac gaara mana miya kaasi waa tilmaanaya waa god hadii la yidhahda isha godkeeda hmm. na wax kalena iigu dartaan baa idinka sugaya min waqbi caynihi eh, ishiisa godkeeda wey bilqilaali eh, marka qilaalku waa wadaanta wadaanta ayaa la yidhaahdaa wadaan aad u weyn weeyaan yaanu wuxuu oran leeyahay marka yaanu ka darsanaynay biduhni subaga manaa siduu u xayr badnaa subag baa ishiisii keliya godkeedii waxaanu ka helnay wadaan weyn oo subag ah wanaqطacu minhu alqidra wanaqطacu minhu alqidra kaاthawri aw ka qadri اthawri dheriga waxaanu u goosanaynay dibi in la eg malaha macnuu waa ma hilibkiisa wax weyn baanu goosanaynaa aad iyo aad u weyn sida dibigii oo kale neef dibi ah wax la eg yaanu dheriga saaranaynaa marar qaarkood inta la googooyo aanu dheriha saaranayna walaqad akhada mina abu cubaydata walaqad akhada mina wuu waday wey abu cubaydata aa cashara rajulan faaqcadana saddex iyo toban rag ah oo annaga ahba abu cubaydana kaxeeye maxay sameeyeen faaqcadahum waa fadhiisiiyey fii waqbi cayni xaggee la fadhiisinayaa godkii isha isha godkeedii saddex iyo toban rag ah ayaa la fadhiisiyey intee la ekaa marka qiyaaso waa bil dhan baa la cunayey saddex boqol oo ragaa bil dhan cunayey macnaha intuu la egyahay weynankiisay ku tusinaysaa isha godkeedii baa saddex iyo toban rag a la fadhiisiiyey macnaha waxay ku tusinaysaa inuu ahaa shay aad iyo aad u weynan badan faaqcadahum waa fadhiisiiye fii waqbi caynihi wa akhada dilcan feer ka mida feerihiisii buu soo qaaday dilcan min adlaacihi feer ka mida feerihiisii buu soo qaaday fa aqaamaha waa istaajiyey feertii baa la istaajiyey uma dabadeed raxala acdami baciirin min macna wuxuu sameeyey awrkii ugu weynaa ee ay wateen saddexdooda boqol yaa la raray markii la raray famara waa maray min taxtihaa hoosteedii awrkii oo raran oo heeryadiisii saaran tahay oo rarkiisii saaran yahay baa la socodsiiyey feertii la istaajiyey buu hoosteedii maray marka macnaha feertiisii baa ka dheer weli hmm min taxtiha wtazawadna intaa keliya ma ahee bishaa oo dhanna waa la cunaye watazawadnaa sahayna waa ka qaadanay tazawadnaa waxaanu ka sahay qaadanay min laxmihi hilibkiisa washaa'iqun sahay qaadasho wax badan baanu kasii sahay qaadanay macnaha waanu goosanay shaaiqdu waa goyn weeyaan hilibkiisii baanu wax kasii googoosanay sahaydaanu ku ridanay waa sii qaadanay falama qadimna almadiinata markii la soo laabtay ee madiine la yimid ataynaa waa u inimid rasuul اllahi salى اllahu alيه wasalam fadakarna dalika lahu nebigaanu u sheegnay waxaanu ina rasuulka allow socodkeennii saas iyo saasaanu kala kulannay timir xabxaba timiraanu cunaynay intii aadna siisay kadibna baddaanu ku baxnay xeebtii ka soke waxaanu aragnay wax buur aad moodo markaanu u tagnayna mise waaba geed ay dadku lahaayeen waa cambar iyo wax la mida weligood mayan arag iyagu marka waanu cunnay markii hore abu cubayda wuxuu nagu yidhi waa bakhtiha cunina markii dambena amiirkeenna noo fatwooday oo oh, wuxuu yidhi fii sabiili illahina waad ku socotaan idiraarna waa jira ilaa ma turirtum ilaahay baa noo xalaal yeelay waa cunnay sidii baanu ku cunnay saddexdeenni boqol ee rag ahaa oo dhanba waa koow warkii markay siiyeen nebiga faqaala wuxuu yidhi huwa risqun akhrajahu allahu lakum risqi buu ahaa akhrajahu llaahu lakum isaga iskama soo bixin badna ma soo saarine akhrajahu llaahu ilaahay baa idiin soo saaray lakum idinka meeshuu joogay waa laga soo kaxeeyey maadaama aad ahaydeen dad ilaahay dartii u socdo subxaanahu wa tacaala fii sabiili illahi in u socoteen ilaahay baa badda idinkaga soo saaray fahal macakum su-aashu waatan marka fahal macakum miciinna ma yahay min laxmihi hilibkiisa shay un wax ma ka wadaan hilibkiisi wax aad ka wadaan ma jiraa oo fatucimuuna annaga marka aan idinla cunno faarsalna ilى rasuuli اllahi salى اllah alay slam minhu wax ka midaanu nebiga u dirnay faakalahu nebigana waa cunay nebigu mallay waa cunay marka qoladii diidi jirtay rawaahu muslimu aljiraabu waxaa la yidhaahdaa wicaaءu min jildin macruufin weeyaan waa weel laga sameeyo harag macruuf ah oo wadaantii weeyaan whuwa bikasri اjiimi jiimka oo lahoos dhigo aljiraab la yiraahdo wafatxiha wakasri afdax in la hoos dhigaana sida fusxiga afsax qowluhu uu yidhi namusuhana bifatxi اlmiimi miimka oo la kordhigo namasuha la yiraahdo wاlkhabaطna waxa weeyaan waraq shajri geedka caleyntiisii macruufin takulhu اibilu geel uu cuno alkahiibina la yirina atallu weeyaan min aramli bacaadka tuurka ah atallu waa tuurkii min aramli bacaadka ahaa alwaqbi la yirina bifatxi lwaawi waawga oo la kordhigay iyo wa iskaani lqaafi qaafka oo la reebo wabacdaha yaaun muwaxadatun wa huwa nuqru lcayni godka isha weeyaan wlqilaalu la yirina aljiraaru weyaan jiraarku waa kiishkii weyaan alidru la yirina bikasri اlfidru la yirina bikasri اlfaa'i faado la hoos dhigo waa fatxi daali oo la dhigana alqiطcu weyaan alqiطcu waa gaballadii weya raxlu اlbaciiri la yirina bitakfiif xaa'i raxlu la yihahda xaad oo la takhfiifiyana ay jacla calayhi الraxl awrkoo dushiisa la saaro rarki weyaan alwashaa'iqa la yirina bishiimi اlmucjamati shiim saddex dhibcoodle iyo walqaafi baa la akhriyey allaxmu weeyaan hilibka aladii اkhtuطica hilibkaasoo la goostay liyuqadida minhu in eh, eh, la kariyo oo markaa loo sahay ahaan loo qaato wallahu aclam وعn أsmى binti يزيid bn skn weye radي الlahu tacalى canha qaalat waxay tidhi kanuu kumuu qamiisa rasuuli الlahi slى الlah عlيه ali وsلم ilى الrusq rawah abu dawuud wالtirmidiy wqaala xadiiثu xasanu xadiidka sanadkiisa dacfi baa ku jira sheekh naasir waa daciifiyey wuxuuse tilmaamayaa dharka nebiga calayh الsalaaةu wasalaam kaana wuxuu ahaa qumusu kumu kumiga waxaa la yihahdaa meeshan kummigiisa nabiga calayhi salaatu wasalaam qamiiska uu qabo wuxuu ahaa ila rusqi rusqigu waa laftaa wey cumacumta magac kale ma leedahay cumacumta maxaa la dhahaa koraanna ma la dhahaa <laughs> koraan kurta maya koraan kurta waa lowga waa jilibki wey hmm. waa jilibki weyaan waa uniyadoo kale wey laakiin xaggan gacanta taasa cumacumta taas weeyaan haddaba marka halkaasuu marayey ila rusqi rawaahu abu daawuud wالtirmidiy waqaala xadiiثu xasanu lakiin macnaha macno la mida jiro baab libaasku noogu iman doona ama kitaab libaasku noogu iman doonaa arusqu bisaad baa la akhriyey arusqu bisiinina waa la akhriya rusq la yiraahdo wa huwa almifsal waa halkay ka kala baxdo bayna alkafi gacantii sacabka hore iyo wasaacidi dhudhunkii meeshaasaa la yiraahdaa وعn jaabir bni cabdالlaahi radي الlahu tacalى canهuma qaala wuxuu yidhi in kunaa waxaanu ahayn ywm اlkhandaqi ywm اlkhandaq waa garanaysaano waa ywm اlaxzaab ilahay uu sheegay subxaana wa tacala fi suurati اlaxzaab maalintaa weeyaan waa tii derbiga godka lagu wareejiyey magaalada madiina oo bayna alxaratayni xara sharqiya xara algharbiya intii u dhexaysay oo dhan baa god lagu wareejiyey godkaasoo gaaladiina dhinaca kale ay ka joogaan qoraysh iyo kuwii kale soo bahaystay gaalo oo idil yuhuud baa la socotay oo garab u ahayd wax walba iyo mushrikiintii oo ciidankaba ahaaba oo badankiisuba isla markaana nebigii asxaabtiisu dhinaca kaley joogeen godka in la qodo marka waa tii salmaan alfarisi ra'yigiisa ay ku timid godkaa marka la qodayo magaalada madiina dhagaxyo iyo lakabyo aad u ad adag bay leedahay tiibuu ka sheekaynayaa marka iyo baahidii ku dhacday iyo maalintaas siday u dharafaadeen asxaabu rasuuli lahi sal اllah alيه waslm maca اnabiyi sal اllah alayh ali waslm in kunaa waxaanu ahayn ywm اlkhandaqi naxfiru kuwa qoda alkhandaqa manaa kunaa yowma alkhandaqi maalintii dhufayska naxfiru kuwa qodaanu ahayn xufrada waa godkaanu samaynaynay fatacrudu waxaa noo soo banbaxaysay macnaha waa maxay sidaanu u qodayna bacaadkii iyo caradii aanu u rogeno u roganno kudba kudya macnaha waa lakab wey dhagaxa adag ee lakabka ah ee garweyntu aynan karaynin kaasaa nagu soo baxaya shadiidatin daran fa jaauu way u imanayeen ila nabiyi sal allahu alayh waalih wasalam asxaabti waa gaajaysan yihiin waa rafaad garweyntay la dhacayaanoo la dhacayaanoo la dhacayaan mana karaan hadday kari waayaan nebigay u imanayaan faqaaluu waxay leeyihiinoo nebigay u sheegayaan kudyatun caradat fi lkhandaqi dhagax weynoo lakab ayaa nooga soo baxay fi lkhandaqi godkii meeshii aanu ka qodinay faqaala nebiga wuxuu leeyahay anaa naazilun anaa idiinsu imanayo idiinsoo degaya uma qaama dabadeed nebigu waa kacayay mar boqolaa u imanaysa mar boqoladaasuu aadaya nebigu calayh salaatu wasalaam wa batnuhu nebigu markuu aadaya isaguna calooshihiisu macsuubun waxaa ku xiran oo ku guntan bixajarin dhagax gaajo darteeda nabiga alayh sala slam calooshiisa waxaa korka hoosta hoose uga xiran korka korana mara weeyaan dhagax maxaa yeelay min ajli اljuuc weeyaan walabinaa halkii baanu ku nagaanay alaaata ayaamin godkaasaa la qodayay saddex maalin iyo saddex habeen laa naduuqu dawqan dhadhanna anagoon dhadhaminaynin waxba cunis kaliya daayo cunis kaleba daayo xataa dhadhan ma lahayn dhadhamo wax la dhadhamiye ma leh faakhada الnabiyu salى اllahu alayh waalih wasalam waa u sheegnay waxaan ku niri rasuulka allow saddex maalin baa soo martay dadkii waxay afka geliyaanna ma leh nebigu calayh salat slam calooshiisii laba dhagax wey weliba yaa ugu xiran dadka kale hal hal xabbaa ugu xirnaa nebigu labaa ugu xirnaa isagu waa kasii darnaa iyaga marka nebigaa loo yimid oo waxaa la yidhi godkii waxaa nooga soo baxay lakab aad iyo aad u weynan badan faakhada الnabiyu salى اllahu alيه waslm almicwala nebigu wuxuu qaatay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh garweyntii fadaraba markaasuu la dhacay dhagixii facaada kaiiban wuxuu noqday sidii bacaadkii oo kale ahiila aw ahyam aad u jilicsanoo nugul faqultu markaasaa waxaan ku idhi yaa rasuul allah waa arkay buu yidhi rasuulka alayh salatu salaam dhagaxa marka garweynta lala dhacayana waa tan laysla baaciyo nebiga calayh salatu salaam sidaastuu isula baacinayay calooshiisii baan arkay annagoo halaal xabaaba noo xirnaayo isaga laba xabaa labada dhinacba uga kala jira salawaat ullahi wasalaamu caleyh gaajo darteeda muu malayn lahayd maanta annagoo saa u gaajaysan meel inaanu joogi lahayn <laughs> yani islaamnimadoodii islaamnimadeenna farqiga u dhexeeya ku tusinaysaa islaamku waa wada nahay waana wada sheeganayna laakiin farqiga noo dhexeeya ku tusinaysaa mm. islaam waa la wada yahay laakiin shataan bayna asamaai wاlard qofkaas hadhow w war saxaabadu maxay ogaayeen yani dad naftoodii xoolahoodii xataa naftoodii sidaa u gelaya way dhihi karaan nebiga allo waa kaa tagnay annaga gurigeennii baanu aadaynaa madiina cunnaanu soo cunaynaa laakiin marna ma samaynayaan marna ma yeelayaan waa liclaa'i kelimat illaahi jala wacala islaamnimada kala qaalisan wax walbaba adduunkan iyo waxa saaran oo dhan waxba uma arkaan radia allaahu canhum waraduu canhu bilaash looma dhihin ilaahay baa raalli ka noqday iyaguna ilaahay raalli bay ka noqdeen subxaana wa tacala laqad radia allahu can اlmu'miniina id yubaayicuunaka maxay ahayd taxta shajar ilaahay baaba raalli ka noqday iyagoo adduunka joogaba iyagoo adduunka jooga marka jaabir bni cabdilah wuxuu yidhi nebiga calayh salatu salaam isla baacintuu isla baacinayey buu arkay garweyntii bacaad buuba noqdayba faqultu waa rasuulkaan la hadlo waxaan ku idhi yaa rasuul allah i'dan lii ii idan lii i ogolow ilalbeyti guriga inaan aado iskama aadi karayaan waa inay idin qaataan faqultu waa i ogolaaday nebiga waa soo cararay faqultu limra'atii haweenaydaydii baan la hadlo waxaan ku iri wuxuu oga sheekaynaya wuxuu soo arkay waxaan ku iri ra'aytu biاnnabiyi sala اllahu alayhi waaalihi wasalama shayan waxaan ku arkay nebiga calayhi salaatu wasalaam shay ma fii dalika min sabrin wax loo dulqaadan kara aanan ahayn nebiga calayh isalaatu wasalaam maanta xaaladdan ku arkay wax loo dulqaadan kara ma aha fa cindaki shayun wax ma haysaa wax afka la geliyo innaba ha yaraatee ma haysaa xaaladda nebiga calayh isalaatu wasalaam maanta aan ku soo arkay wax loo dulqaadan kara ma ahayn fa qaalad waxay tidhi cindii shaciirun wa canaaqun aniga waxaan hayaa shaciira oo muufaan idinkaga samaynayaa waxar yarna waa hayaa oo waa gowracayaa nebigan calayhi salaatu wasalaam u samaynaya nafteedii iyo caruurteedii iyo caruurtii walaalihii ahaa gabdhaha ahaa oo dhan anas bn maalik eh, jaabir bni cabdillah inin sagaal gabdhood baa la dhashay sagaalkii gabdhood iyo iyadii kulli wix neefkii yaraa ee u xirnaa waxay uga tanaasulaysaa liajli nabiyi sala allahu calayh waali wasalam faqaalad waxay tihi cindii aniga agtayda shaciirun baa ah iyo wacanaaqun waxar yar fadabxati markiiba maynan sii istaagina waxay gowracday alcanaaqa waxartii bay gowracday wataxanad waxay karisay ashaciira shaciiradiina waa karisay xataa jacalnaa ilaa aanu ka yeelnay allaxma bilburma burmadii hilibkii wuxuu ku jiraa dherigii uma ji'tu way kariso way hagaajisay xoogaa yar oo aan badnayn uma ji'tu waa imid annabiya sal allahu alayhi waalih wasalam ayaan u imid wlcajiinu iyadoo cajiintuna qad inkasar wlburmatu uma ji'tu nabiya sal allahu alayhi waalih wasalam ayaan u imid iyado oo wlcajiinu qad inkasar ay gabadhi karinayso oo meeshii ay ku jirto way khamiirtay karin bay diyaar u tahay wاlburmatuna bayna alanaafi qad kaadat tandaj dhergii baa saaran inuu bislaadu ku dhow yahay faqultu waxaan ku iri nebiga calayh الsalaaةu wasalaam طucaymun lii rasuulka allo wax yar oo raashin ah ayaan hayaa faqum soo kac adiga anta ya rasuul allah warajulu aw rajulaani labo nin ama laba ninna ha ku soo raacaan raggaaga ka mid ah rasuulka allow raashin yar baan hayaa acaymun waa bitashiiri acaam acaamkii oo la yareeyey weyaan macnuhu waa maxay raashin yar baan hayaa soo kac adiga hal ama laba asxaabtaada ka mida ah raggaana ha ku soo raaco qaala nebiga waa la weydiiyey jaabir bni cabdilah waxaa lagu yidhi kam how maxaa weeyaan jaabir bn cabdillah baa yii nebigaa i weydiiyo wuxuu yidhi salawatu اllah wasalaamu aleyh kam huwa fadakartu lahu nebigaan u sheegay faqaala nebigu wuxuu igu yidhi wax yaro saas iyo saasaan ku iri dherigana waa saaran yahay waa hal dheri weeyaan neefku ahna waa la qasay oo waa la qooshay weli laakiin hadday soo faxday oo hadda la karinaya iyaduna faqaala nebiga wuxuu yidhi kaiirun ayibun waa intaasi waa badan tahay waana ayibo waa wanaagsan tahay laakiin bax laabo hee qul laha xaaskaaga u tagoo waxaa ku tiraahdaa laa tanzaci ilburma dheriga dabka ha ka dejinin ku dheh wala alkhubza min atanuur khubzigana tinaarka ha soo saarin ku dheh xataa aatii ilaa aan imaado faqaala nebiga calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisii buu la hadlo wuxuu ku yidhi quumuu soo kaca kulligiinna hal iyo labuu lahaaye asxaabta oo dhan baa lagu soo kiciyey faqaama almuhaajiruuna walansaar siday u dhannaayeen muhaajiriin iyo ansaar oo dhan waa soo kaceen fadakhaltu jaabir bni cabdillah wuxuu yidhi xaaskaygii waa ka soo hormaro raggii waa ka soo hormaro fadakhaltu calayha xaaskii baan u soo galay faqultu markaasaan u sheegay warkii oo waxaan ku idhi nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisii oo dhan waa soo socdaan wuxuuna isoo faray dherigana dabka ha ka dejinin tinaarkana ha ka bixinin qaalad iyadii baa hadasho waxay tidhi way wayxak ama faqultu waxaan ku idhi xaki oy liibaantaadee gabar yahay qad jaءa الnabiyu salى اllah alيه waslm wاlmuhaajiruun nebigii a muhaajiriintii waa yimaadeen wاlansaar wman macahum iyo in allaaliyo intii la socotay qaalad waxay tidhi hal sa'laki nebiga makuu weydiiyey salawaat اllah wasalaamu aleyh raashinka intuu dhan yahay qaalat qultu waxaan ku idhi nacam qaala nebiga calayh الsalaaةu wasalaam haddii kuu weydiiye khalaas muminad weeyaan faraha ka qaad bay ku tiri qaala nebiga calayh الsalaaةu wasalaam wuxuu ku yidhi udkhuluu wla tadaaqaطuu fajacala yaksiru اlkhubza wayajcalu calayhi اllaxma wayukhamiru اlburmata wاtanuur ida akhada minhu nebiga calayh الsalaaةu wasalaam wuxuu gudagelay asxaabtiisii inuu kala horayo oo raggii la hadlayo oo guriga soo gelinayo oo uu leeyahay soo gala soo gala fajacala wuxuu gudagelay yaksiru inuu jebinayo burmadii waa laga soo saaray muufadii meeshay ku jirtaa laakiin way daboolan tahay fajacala wuxuu gudagelay yaksiru khubza muufada inuu jebinayo oo wayajcalu uu yeelaya allaxma hilibkii waa loo dhuraa dherigaa loogu shubaya weelkaa loogu shubaya hilibkii muufadiina waa la siinaya hooh cuna waa cunayaan waa dhergayaanoo waa ka baxayaan qolo kalaa imanaysa waa loo guraya waa cunayaanoo waa baxayaan qolo kalaa imanaysa waa loo guraya waa baxayaan intaana markay qoladan sii cunayso muufadiina waa la sii daboolaya intii laga jebiye mooye inta kale intii laga soo qaaday mooye inta kale waa la daboolaya watanuuruna sidoo kale ida akhada minhu nebiga calayhi salaatu wasalaam waa waa daboolayey alburmata dheriga waa daboolayey watanuuru tinaarkana waa daboolayay ida akhada minhu markuu wax ka soo qaadaba marka muufo laga soo bixiyaba waa la daboolaya ilaahay baa barakadiisa yeelaya subxaanah wa tacaala meeshii laga soo bixiyey mid kalaaba saaranba dheriganna wixii laga dhuraba waa la daboolaa ilaahay baa yeelaya subxaanah wa tacaala barakadiisii alla yeelaya marka saxaabadii waa un loo guraa un waa sii cunaan waa loo guraa waa sii cunaan waa loo guraa waa sii cunaan wayukhamiru lburmata dherigana waa daboolaya watanuurati naarkana waa daboolaya ida akhada minhu labadoodaba markuu wax kala soo baxo wayuqaribu ilaa asxaabihi wixii laga soo bixiye asxaabtiisuu nebiga u dhowaynaya xataa yanzica ilaa ay fulaan qoladaana falam yazal nebigu kamuunan zuulin yaksiru inuu mufadiina soo qaadayo jejebinayo oo saxaabadii la siinayo wayaqrifu dharigiina laga soo darayo hilibkiisii iyo maraqiisiiba xataa shabicuu ciidankii oo dhan ilaa ay dhargeen wa baqiya minhu dherigii iyo tinaarkiina weli ay ku hareen faqaala markaasaa nebiga calayh salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi kulii haada waahdi gabar yahay cun oo hadiye weliba sii hadiye faina annaasa dadka asaabathum majaaca waxaa asiibtay gaajo way dhargeen kulligooda ciidamadii oo dhan waa la weydiiyey riwaayad kaleo imisaad dhannaydeenoo kun iyo ziyaaday ahaayeen kulli waa cuneenoo waa dhargeen kulligoodna waa fuleen muttafaqun calayh wfii riwaayatin riwaayadana si fiican inoogu faahfaahin doonta wfii riwaayatin qaala jaabir wuxuu yidhi lama xufira alkhandaq khandaq markii la qodayey ra'aytu waa arkay annabiya sal اllahu alayhi waaalihi wasalam khamisa gaaje ayaa nebiga ka arkay oo markuu garweynta isla baacinaya nebiga calayhi salaatu wasalaam ayuu arkay calooshiisao laba dhagax ay ku xiran tahay fankafa'tu ila imra'ati waa u hinqadayoo waan aaday haweenaydeyda xaggeeda iskama aadine nebigu idan weydiistay waa loo ogolaaday kadib uu baxay faqultu waxaan ku idhi haweenaydii hal cindaki shayun fainii ra'aytu rasuul اllahi sal اlه alay waslam khamasan nabiga salawaat اllah wasalaamu aleyh waxaan ku arkay gaajo shadiidan daran faakhrajat ilaya waxay ii soo saartay jiraaban kiish weeyaan iyo qariirad fiihi saacun min shaciirin uu ku jiro saac suus weeyaan oo shaciir ah walanaa bahiimatun waxaan haysanay daajinun waxaanu haysanay waxar yar oo guriga joogta fadabaxtuha iyana waa gowracay wa taxanat ishaciir shaciiradiina way qoysay oo waa la burburiyey oo markiiba waa la tumay oo waa la hagaajiyey muufaa laga dhigay fafaraqtu eh, eh, fafaraqat ilaya faraaqii waqaطactuha fii burmatiha marka markiiba waa la gogooyey oo dherigii baa la geliyey hilibkii neefkii waa la gowracay waa la harag bixiyey waslasad baa laga dhigay dherigii wax weynba maba ahaynba waxar yar bay ahayd dherigiiba ku filaydba uma wallaytu waa soo dhabar jeediyey markuu intaba isku hagaajiyey ilaa rasuuli اlahi sal اla alay slam faqaala waxaa markaan soo baxayay xaaskii baa ila dardaarantay maxay tidhi laa tufdixni birasuuli اllahi sal اllah alay slam waman maca ha igu ceebaynin nebiga iyo dadka la socda haweenku ma jecla guriga inaad keentid marti tiro badan ka tiro badan waxay ku talagaleen marka sidii oo kale waxay tiri gabadh mu'minaday ahayde ha igu ceebaynin nebigiiyo asxaabtiisa faji'tuhu nebigaan u imid fasaarartuhu waxaan ku siraystay hoos ugu dhigay hadalkii nebiga faqultu waxaan ku idhi yaa rasuul allah dabaxnaa buhaymat lana waxar yar oo aanu haysanay baanu gowracnay waaxanat saacan min shaciirin waaxantu waxaanan soo muufa ka soo dhigay saacan min shaciirin hal suus oo shaciir ah hal suus oo qamadi ah hadduu u bato waa kiilo ama laba kiiloba gaarsiiye meeqa xabo muufuu noqon karaa intaa yarna waa soo hagaajiye fatacaal anta wanafarun macak adiga iyo dhowr qofoo kula socda soo baxa fasaaxa rasuulu llahi sal allahu alayh ali waslm nebiga alleh waa dhawaaqay oo waa qayliyey yaa ahla alkhandaq war waxa godka qodayo idil ina jaabiran qad sanaca su'ran raashim waxaa noo sameeyey jaabir markaa maxaa weeyaan muxuu idin qoray faxaya hala soo socdo kaalaya weeyaan bikum xaya hala macnaa ahlan weeyaan haya haya soo dhaqaajiya faqaala nabiyu sal اllah alay waslam wuxuu yidhi laa tunzilanna haka dejinina burmatikum dherigiinnana haka dejinina dabka walaa takhbuzanna cajiinakum cajiinkana yaan muufadana dabka la gelinin xataa aajii ilaa aan ka imaado xataa aajii manaa xataa aatii weeyaan faji'tu waan imid xaaskaygaan u imid wajaءa الnabiyu salى اllah alay slam yaqdum الnaas isagoo nebiguna ummaddii horkacayuu yimid xataa ji'tu imra'atii ilaa aan haweenaydeydii u imid faqaalad waxay igu tiri bika wa bika macnuu waa maxay inkaar baad qabtaa waa ay ceebaysay kanaad ii yeeshay maxaa yeele waxay aragtaa nebiga iyo asxaabtiisii oo dhan oo daba socda waxa gurigeeda yaalana way ogta waxay samaysayna way og ku marti qaaday faqultu waxaan ku idhi marka qad facalta alladii qulti waan sameeyey waxaad igu tiri laakiin nebiga calayh salaatu wasalaam isaga arrintan sameeyey faakhrajtu cajiinan faakhrajat way soo saartay maxaa yeeley nebigu sidaasuu nagu yiri dherigana ha dejinin cajiinkana dabka ha gelinine soo saara nebigaan u dhiibeennaa faakhrajat way soo saartay cajiinan bay soo saartay cajiinkeedii hadday soo saartay fabasiqa fiihi nebigu waa ku tufay salawaatu اllahi wasalaamu calayh wbaaraka waana barakeeyey ilaahay buu uga baryey baraka uma camida ilaa burmatina dherigiibuu haddana aaday nebigu calayhi salaatu wasalaam fabasiqa haddana waa ku candhuuftufay tufay wabaaraka waana barakeeyey uma qaala dabadeed nebiga wuxuu yidhi idcii khaabiza midii dherigan muufadan karin lahayd khaabizadu waa tii muufada karinayse u yeer faltakhbiz macaki adiga keligaa kuma filnide tu kula karaysa u yeer suus keliyayba ahayd miyaynan ku filnayn maya maxaa yeele ilaahay baa barakeeyey subxaana wa tacaala wax dhammaanayaba maahaba intay ka gooyaan mooye in kalea ilaahay soo saaraya subxaana wa tacaala waxay muufada gooyaan ee dheriga la geliyo mooye in kalea ilaahay dherigii soo saaraya subxaana wa tacaala waqad ah, marka wuxuu yidhi idci u yeer gabar yahay khabizatan mid muufo kula karisa oo faltakhbis ha kula kariso adiga macaaga waqdaxii min burmatikum walaa tanziluu halkaana waqdaxi ha la soo dhuro weeyaan min burmatikum dharigiinnana dabka isagoo saaran ha laga soo dhuro walaa tanziluu ha hana ka dejinnina wa hum maalintaa asxaabtu waxay ahaayeen alfun kun bay gaarayeen weliba way ka badnaayeen kun iyo ziyaaday ahaayeen kun iyo ziyaadadaas waa un loo dhureeyey mar boqolaa guriga la soo geliyaa waa loo dhuraa waa la siiyaa waa kacaan waa dhargaan oo waa baxaan qolo kalaa soo gasha waa loo dhura hal waxar ah iyo suuskiibaa kun iyo ziyaadadii oo dhanba ka dhargeen jaabir wuxuu yidhi fa uqsimu billaahi ilaahay baan ku dhaaranayaa la akaluu waa cuneen xataa tarakuuhu ilaa ay dharig darteeda oga tageen wanxarafuu ay gadoomeen wa ina burmatina dherigayo la tagiitu kamaa hiya sideeday u buuxday oy ahayd intii aan ku riday unbay ahayd neefkii aan gowracay sidiisii weyaan wax ka nusqaamay maleh asxaabtii nebigana waa cuneen oo waa dhargeen qof walbana isagoo dharagsan buu guriga ka baxay wa ina cajiinana dharigayo cajiinkii ahaana layakhbizuu kamaa huwa la tukhbazuu ama lanakhbizuu waa karinaynay oo muufaanu ka dhigaynay kamaa huwa siduu ahaa waa unsuuskiisii weeyaan wax isdooriyey maleh shaahidka waxa weeyaan nebigii asxaabtiisa gaajada ku dhacday adduunkan hadduu qiimo leeyahay dadkii ugu qiimaha badnaa ilaahay sidaa subxaana wa tacaala kama yeeleene adduun baa laga quudin lahaa adduun baa la siin lahaa qowluhu iyo rid carada kudiya bdami lkaafi kaafka oo la goday waiskaani daali daalka oo la reebay iyo walyaai almuhanaati taxta wahiya qiطcatun waa gabal weeyaan haliidatun adag oo sulbatun lakab ah min alardi dhulkii laa yacmalu fiiha islamarkaana uunan qabanaynin oo uunan jebin karaynin alfasu faaska uusan jebin karayn iyo garweyntu alkahiibuna asluhu waxaa weeyaan atal waa bacaadka weeyaan alraml ramlu bacaadka weyn weeyaan wlmuraadu huna waxaa loola jeedaa mar allaaliya markuu garweynta la dhaco nebigu saarad waxay noqonaysaa turaaban naaciman cara jilicsan bay noqonaysaa wamacna ahiila oo athaafi la yirina alaxjaar allatii yakuunu calayha alqidru dhagaxa laga sameeye qidriga weeyaan oo dhagaxa dhoobada ah weeyaan ee laga sameeyo dheriga laga sameeyo watadaaqauuna macnaheedu waxa weyaan tazaaxamu asxaabtii nebiga calayhi salaatu wasalaam guriga bannaankiisay xoonsan yihiin waa kun qof weye gurigu ma deeqayo bannaankay wada dhooban yihiin waa la kala horaya afar soo gala shan soo gala marba intii la gelin karaa la gelinaya way cunayaan way baxayaan taasaa marka loola jeedaa wاlmajaacatuna waxa weeye aljuuc wahuwa bifatxi اlmiimi miimka oo la kordhigo alkhamasna la yirina bifatxi khaai khaad oo la kordhigo almucjamati dhibicda le wlmiim aljuucu weeyaan inkafatu u yirina inqalabtu weeyaan waan gadoomay oo warajactu waan laabtay albuhaymana bidami lbaai bada oo la godo tashiiru bahmatin weeyaano wahiya alcanaaqu waa waxarti bifatxi lcayni caynka oo la kordhigo addawaajin la yirina hiya alatii alifat albeyta waa tan guri joogga ah waa waxar yaro guriga joogta weeyaan assuuri la yirina aلطacaamu aladi yudcى annaasu ilayhi waa raashinka dadka loogu yeero raashinka martiqaadka ah wa huwa bilfarisiyati waa erey asalkiisu farisi ahaa carabi maahayn xaya halana ay tacaalo weeyaan waqowluha ay tirina bika wa bika ay khaasamathu wasabathu way la murantay oy caysay wa iceebaysay dharkii baad iga dhigtay saasoo kale ku tiri liannaha maxaa yeelay ictiqadad waxay rumaysnayd ana aladii cindaha raashinkan ay hayso laa yakfiihim inuusan ku filnayn fastaxyad waxay ka xishootay arintan iyada ah oo wakhafya laakiin waxaa ka qarsoomay calayha dusheeda maa akrama allahu subxaanahu wa tacaala wuxuu ilaahay ku karaameeyey oo ilaahay uu siiyey bihi nabiyah sal اllahu alay wslam nebigiisa oo ah bazaqa nebiga calayh salaatu wasalaam inuu ku candhuuftufay almucjiza alظaahira inay tahay albaahira weliba cad Eh, basia la yirina ay basaqa weyaan iyo haddii siin laga dhigo waa isku mid wayuqaalu waxaa la yihahdaa baziqa sidoo kalena siin iyo saad iyo za saddexdu waa alaaثu luqaatin carabi ay leedahay camadahu la yirina bifatxilmiimi miimka oo la kordhiga camada ay qasada weyaan eh, qadxaana waxaa loola jeedaa ay waxaa loo arifi weyaan aqdixi ama arifi almiqdaxana waxa weyaan almigrafa waa daridii weyaan dhuridii takidu la yirina ay waxa weeyaan likalyaaniha rogrog maysa oo karaysa dhariguna dabku saaran yahay waa karaya wallahu aclam w can anas bni maliki radi allahu canh qaala wuxuu yidhi qaala abu طalxata liumi sulaymin tanna waa qiso kale qabsa iyaduna taasi hadday ahayd yowmu khandaq tanina maalin kale weeyaan iyadoona nebiga calayhi salaatu wasalaam sidan uu gaajooday xalena waataanu soo aragnay in nebigii abubakar iyo cumarba guryahoodiiba gaajo ay ka soo saartay tanina waa maalin kaloo nebiga maalmihiisii ka mid ah qaala eh, anas bnu maali wuxuu yidhi qaala abu alxata ayaa wuxuu yidhi liummi sulaym umu sulaym waa anas bnu maali hooyadii anas bnu maali hooyadii umu sulaym baa la oran jiray abu alxaana qabay radia allahu canhum ajmaciin qaala wuxuu yidhi abu alxa marka umu sulaym buu la hadlaya oo xaaskiisa oo anas bnu maaligna hooyadii ah qad samictu sawta rasuuli اllaahi sal اllahu alayh waalih wasalam isha nebigay garanayeen oo sawdkiisa iyo suuradiisaba inta way garanayeen aragtidiisay ka garanayeen hadduu faraxsan yahay hadduu murugaysan yahay hadduu nebiga cali xanaaqsan yahay hadduu nebiga calayh sala slam gaajaysan yahay codkiisay ka garanayaan aragtidiisay ka garanayaan wuxuu yidhi waan maqlay codka nebiga calayhi salaatu wasalaam daciifan isagoo tabar daran acrifu fiihi اljuuc xanuunna ma ahayn gaajo wey codkani codkani waa codkiisii gaajada ahaa nebiga calayh salaatu wasalaam fahal cindaki min shayin umu sulaymee wax ma haysaa maanta faqaalad waxay tihi nacam haa faakhrajat waxay soo saartay aqraasan min shaciirin xoogaa saacyo ah aqraasan weeyaan waa min shaciirin xoogaa shaciira ayay soo saartay uma اtakhadad khimaaran laha waxay ku riday khimaar iyadu ay lahayd falafat اlkhubza bibacdihi muufadii bay isdul saartay khimaarkii maradii yaraabaa lagu riday waa la daboolay uma dasatu taxta thawbi wa ridaa'i bibacdi maradaydii iyo thowbkaygaa la ii hoosgeliyey uma arsalatnii way ila dirtay anas bnu maalik hooyadii ilaa rasuuli اllahi sala اllah alay wasalam macnaa muufo keliya haysa wax kale ma hayso iidaan ma leh muufadii baa laisdul saaray maro yar baa lagu duduubay anas bnu maali maradiisa hoosta laga geliyey inaan cid kale arkin nebiga loo diray waaa la yidhi bax nebiga u gey salawaat wasalaamu calayh wuxuu yidhi anas bnu maalik fadahabtu bihi nebigaan aaday fawajadtu rasuul اllahi sal اllahu alay wasalam jaalisan fi lmasjid waxaan u tegey nebiga calayhi salaatu wasalaam oo jaalisan fadhiya fi lmasjidi wamacahu nnaasu dadkii oo dhanna waa ag fadhiyaan faqumtu calayhi meeshii baan iska istaagay inuu nebiga keligiisii sugaya ragganoo dhanna waa la fadhiyaan nebiga keligii uma yeeran karo meeshiina kuma siin karo intan yar nebigana gaaja haysa salawaatu wasalaamu caleyh meeshaan iska istaagay buu yidhi muxuu sugayaa fursad buu sugayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam keligii ah ama inay dadkan tagaan ama inuu nebigu soo baxo salawaatu wasalaamu caleyh mid uun faqumtu calayhim iyaga dushoodii baan istaagay faqaala rasuulu llahi sala allahu caleyh wasalam ilaahay baa u waxyoonayay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh nebigii allaaba hadlo wuxuu ku yidhi anasow arsalaka abu alxa ma abu alxa ku soo diray faqultu waxaan idhi nacam haa faqaala wuxuu yidhi aطacaam raashinu kula soo diray sow ma aha faqultu waxaan idhi nacam faqaala rasuulu llahi sala اllah alay wasalam wuxuu yidhi quumuu istaaga faاnطaliquu soo baxa raashinkii iyo wixii khalaas waa in la celiyo wey waa in la laabto gurigaa la aadaya raashinkii xagga haddana la aadaya qaala wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam quumuu kaca wanalaquu way soo baxeen wanalaqtu bayna aydihim anna hortoodaan soo kacay xataa ji'tu abaa alxata faahbartu abu alxaan u imid warkii baan u sheegay waxaan idhi saasa ay qabsatay nebiga calayh salatsalaam baa i weydiiyey saa iyo sidaasaa dhacday faqaala abu alxata markiiba waa dhawaaqo wuxuu ku yidhi yaa ummu sulaym ummu sulaymey qad jaءa rasuulu اllahi salى اlه alay slam bالnaas walaysa cindana ma nuطcimuhum nebigaa yimid isagoo dadkii oo dhanna noo soo kaxeeye walaysa maa cindana annaga agteennana ma aha maa nuطcimuhum waxaanu quudinno faqaalad waxay tidhi allah warasuuluhu aclam talo ma hayno laakiin ilaahay rasuulkiisa xaaladda garanaya warkaba halkaasuu ku dhan yahay soo isagoona weydiinin anas ibnu malik lama dhihin ma abusalxa ku soo diray ha ma raashin ha soo nebiga ma soo kaxaynin ha tala u dah ilahy rasuulkiisa allahu akbar allah warasuuluhu aclam fanalaqa abu alxata waa baxay xata laqiya rasuul lahi sal la alay slam banaanku u soo baxay ilaa nebigii asxaabtiisii uu la kulmay faaqbala rasuul lahi sal la alay slam maca maciisuu nebiga soo qaabilay xataa dakhala waa soo geliyey guriga faqaala rasuul lahi sal la alay slam wuxuu ku yidhi umu sulaym yaa halummi keen weeyaan maa cindaki ya umu sulaym wax allaala waxaad haysa keen faatat way keentay bidalika alkhubsi muufihi yaraabaa la keenay faamara bihi rasuulu lahi sal la alay wasalam nebiga allah amar bixiyey fafutta waa la googooyey wacasarat calayhi ummu sulaymin cukkatan faadamathu ummu sulaym ayaa markaa waxa ay iidaan ooga dhigtay cukkatan waa cokadkii weeyaan maxaynu dhihi jirnay marka la sameeyey ramiyiga hilibka la jaro iyo subaga xaggee la geshan jiray weelka lagu shiban jiray maya dhiyo laguma hmm? shuban <laughs> jirin sheekh waa cokadii weeyaan <laughs> waa la hilmaamay miyaha maku fiicnaa layd in miyiga la aado talow soomaaliga waa inaga lumaya ya Hmm. harag baa laga sameeyaa subagana waa lagu shubtaa waayahay eh, haragana eh, baa laga sameynaya laga sameeyaa marka subaga waa lagu shubaa malabkaa lagu shubtaa waa weel weeyaan dhan marka tiibaa xoogaa ugu jirtay marka wuxuu yidhi way keentay oo fa faadamathu iidaan bay oga dhigtay uma qaala fiihi rasuul lahi sal uma qaala fiihi rasul lah sal slam ma sha an yaquul dabadeedna nebigu calayh salaatu salaam wuxuu yidhi wixii ilaahay doonay inuu dhaho oo macnu waa maxay nebigu calayh salaatu salaam adkaar iyo waxbuu akhriyey iyo ilaah qur'aan akhriya iyo waxbuu akhriyey nebigu uma qaala nabigeed wuxuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh idan licasharin toban ha soo galaan raggii ka mid ah faadina lahum waa loo ogolaaday inay soo galaan faakaluu waa cuneen xataa shabicuu ilaa ay dhargeen uma kharajuu waa baxeen uma qaal hadana wuxuu yidhi idan lcashirin toban kale soo geli faidina lahum waa uu ogolaaday faakaluu uma kharajuu uma qaala idin lcasharin xata akla اlqawmu kulhm washabicuu wاlqawmu sabcuuna rajula w amanuun toddobaatan ilaa sideetan bay ahaayeen ragguna muttafaqun calayh wa fii riwaayatin waxaa ku soo arooray famaa zaala yadkhulu cashara wayakhruju cashara muaynan ka zuulin toban inay soo gelayso tobanna baxayso xataa lam yabqa minhum axadun ilaa uusan qofna harin ilaa dakhala waa soo galay oo waa cunay faakla xataa shabica soo galay oo faakla waa cunay xataa shabica ilaa u dhargay uma hayha hayaahaa waa kulmiyey weyaan jamacahaa faida hiya mise waaba iyadii oo markii laysu soo celceliyey milaha xiina akaluu markii ay cunayeen intay ahayd ah وفي riwaayatina waxaa ku soo arooray faakaluu casharatan casharatan toban toban bay u cuneen xataa facala dalika amaniina rajulan ilaa ay sidaa sameeyeen sideetan rag ah uma akla anabiyu sal ly slam bacda dalika nebiga calayh salat slam baa ka dambeeyey sideetanka iyo wa ahla albeyti wa tarakuu waxayna ka tageen su'ran hara weli raashinkii isagoo sidiisii abaa ah laga tegey wfي riwaayatina uma afdalu ah, maa ah, balaguu jiraanahum uma afdaluu waa gaarsiiyeen haraagi weeyaan maa balaguu jiraanahum waxay jiraankooda gaarsiiyaan haraabaa soo haray wax ay gaarsiiyaan jiiraankoodii wa fii riwaayati anasin can anasin waxaa ku soo arooray qaala inuu yidhi ji'tu rasuul lahi sal la sam yowman maalin baa nebiga umid fawajadtuhu waxaan arkay jaalisan isagoo fadhiya maca asxaabih waqad casaba batna isagoo nebiga calooshiisa ku xirtay bicisaabatin xarig ku xiray faqultu macnaa maruu ku xiray faqultu waxaan ku ihi libacdi asxaabih lima casiba rasuulu lahi sal sm batna anas waa yaraa muxuu nebiga caloosha u xirtay maanta faqaaluu waxay igu dhaheen min aljuuci min ajli اljuuc fadahabtu ila abi طalxata ayaan u tegey oo hooyadii ninkii qabay wa huwa zawju ummi sulaymin binti milxaan weeyaan hooyadaybu qabay faqultu waxaan ku idhi yaa abataah aabbaha booskiisii u joogaa ileene aabbow qad ra'aytu rasuulu lahi sal اlه alay waslam baan soo arkay marka hooyadaa ninka qaba aabba inaad dhahda dhib ma leh maxaa yeele anas ibnu maalik baad aragtaa ra'aytu rasuul lahi sal اlه alay waslam baan soo arkay qad casaba baطnahu calooshiisa isagoo ku xiray bicisaabatin xarig mara'a ku xiray fasa'altu bacda asxaabihi baan weydiiyey faqaaluu waxay igu dhaheen nebigu wuu xiray min aljuuci gaajo darteeda fadakhala abu طalxata calى ummi hooyaday buu u galay faqaala markaasuu wuxuu ku yidhi hal min shayin wax ma haysaa qaalad waxay tihi indii nacam cindii kasrun min khubzin wa tamaraatin xoogaa waxaan hayaa muufa ah iyo timir faida jaana rasul lahi sal slam waxdahu ashbacna hadduu nebiga keligii noo yimaado waa dhargin karaynaa wain jaaa aakhar macahu qalla canhum hadduu hal qof oo kale la socdo laakiin waa ku yaraanaya wadakara tamaam alxadiii marka sideetankiiba wallahu subxana wa tacala